بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ايها الاخوه ودرسيني لبعض آه، كتابك سفينه الصلاه oo inoo bilaabmay xalay oo taariikhdu ahayd toddobi iyo labaatankii bishii dulqicda kun afar boqol iyo koob iyo afartanka miilaadiguna ay ahayd bishii toddobaad siddeed iyo tobankeedii laba kun iyo labaatanka axadna ahayd ayuu darsigu inoo bilaabmay caawana waa darsigeennii labaad waxaynu ka bilaabaynaa qowlka musanifku raximahu allahu tacaala uu leeyahay ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها ثم يجب عليه قفكي وح واجب كؤه أن يتعلم إن أوبرته شروط الصلاة صلاة شروط ذي وأركانها أركان تذي إن أوبرته ومبطلاتها يوحياله بريني قفكي مركو إسلامه ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah uu ku dhawaaqo macnaheedana uu garto waxaa waajib ku ah sidoo kale inuu barto oo uu ogaado waajibkii labaad ee shahaadateynka ku xigay oo salaada ah axkaamteedii haddaba salaaddii waxay leedahay shuruud iyo arkaan iyo wax buriya intaa in la bartaa waa waajib waxaa kaloo salaadu ay leedahay sunnayaal sunnayaasha iyaga in la bartaa eh, de waxa weeye fardu cayn noqon mayso qof kasta waajib ku noqon mayso laakiin qof kasta waxa waajib ku ihi waa inuu barto salaadu waxay ku asaxaysay salaadu maxay ku asaxdaa saddexdaasay ku asaxdaa shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo wixii burinayo laga ilaaliyo saddexdaasay ku asaxdaa salaadu shuruud waxaa loogala jeedaa maa laa budda minhu lisalaati shuruud الsalaa waa maa laa budda minhu lisixatiha wa kaana khaarija can xaqiiqatiha waa wax salaadu aanay la'aantii asaxayn laakiin isagu aan salaada ka mid ahayn asharطu laysa min الsalaaة walaakina الsalaaةa laa tasixu ila bihi shardigu salaada ka mid maaha se salaadu ansixi maysa haddaan lala imanin ruknigu laakiin alruknu maa laa budda minhu lisixati salaati wa kaana minha waa wax lagama maarmaan u ah salaadda asixitaankeedii salaaddana ka mid ah waa wax salaaddii ka mid ah la'aantiina aanay salaaddu asaxayn kaasaynu odhanaynaa waa ruknu lisala ruknu min arkaani asalaa shartun min shuruudi salaana maxaynu odhanaynaa wixii salaaddu aanay ansaxayn haddii aan isagana la samaynin oon lala imanin laakiin isagu aan salaadda ka mid ahayn mubdilaadku iyagu waa wixii salaadda burinayey salaadda wixii burinayey ayaa iyaga mubdilaad la yidhaahdaa haddaba wuxuu yihi yajibu calayhi qofkii waajib bay ku tahay an yatacallama inuu barto shuruuda asalaati salaadda shuruuddeedii maxaa loo shardiyaa salaadda wa arkaanahaa maxaa arkaan salaada u ah wa mubdilaatiha maxaa salaada buriya intaa inuu bartaa waajib weeye sunnayaashii inuu bartaana marka qof qof loo eego de waxay noqonayaan sunna ayuunbay noqonayaan sunnayaasha salaada barataa sunnay noqonaysaa waajib noqon mayso fa shuruuduhaa salaadda haddaba shuruuddeedu ithnaa cashara laba iyo toban shardi weeye oo shardiga u dambeeyaa uu noqonayo in wixii burinayay la iska ilaaliyo marka marka kaa lagu tiriyo ayay labiyo toban noqonayaan alawalu ka koobaad tahaaratu thawbi marada uu salaada qofku ku tukanayaa inay daahir tahay walbadani jirkii qofku inuu daahir yahay waalmakaani meeshii qofku uu ku tukanayana waa inay daahir tahay oy ka daahir yihiin min annajaasaati waxyaalihii nijaasta ah waxaa jira waxyaalo nijaas ah oo nijaas maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa salaadii asixi mayso haddii waxaasi ay ku marsan yihiin sidoo kale waa waxyaalo iyagu markaa ay xaaraan tahay in xaajo la'aan qofku uu ismariyo in la cunaana ay xaaraan tahay salaadiina aanay asaxayn ilaa iyo layska nadiifiyo markaa ahaaratu thawb maradii waa in la tahiro yani la nadiifiyo walbadan jirkiina waa in la nadiifiyo walmakaan meeshiina waa in la nadiifiyo thawbkii waa in la nadiifiyo thawbka waxaa loogala jeedaa kullu maxmuulin laka wax kastood sidowi ayaa loo jeeda maradii waxaa soo gelaya maradoo keliya maaha laakiin waa kullu maxmuulin laka wax kastoo aad xambaarsan tahay oo aad sido ilan maradeena waynu sidnaa khamiiska aad xidhan tahay ama koofiyadda aad xidhan tahay ama surwaalka aad xidhan tahay dee waad sidaa waa wax maxmuulku oo aad sida weeye wax kastoo aad sidaa waa inuu daahir yahay lagu ogolaan maayo oo ka asixi maysa salaadii haddaad tukato adigoo najaasi sida maalan dhakhtarkii oo kale abaa lagu yidhi kaadi soo qaad waa lagu baarhaya culbadii yarayd baa lagu dhiibay ama caagadii yarayd kaadi ku soo qaad beelood ku soo qaad ama saxaaradii waad soo xidhay jeebkaad ku soo ridatay masaajidkaad sii martay salaadiina waad sii tukatay dhakhtarkiina waa tagtay xukunka salaadaadu muxuu noqonayaa dee ma asaxayso salaadaadii ma asaxayso maxaa la waayey طهارة الثوب oo maxmuul loogala jeedo طهارة الثوب baa shardigaasaa la waayey sidaa daraaddeed salaaddii asixi mayso waxaa la mida ilmihii yaraa ee xafaayadda xidhaa ee ku kaadshayey kaadidii waa nijaasida inoo iman doonta haddaad isagiina aad xambaarsan tahay ama uu yar ooyo aad qaaddo aduu salaaddii ku jira iyadana salaaddaadii maxay noqonaysaa dee way buraysaa salaaddii way buraysaa ku asixi waxaa la mid noqonaysa ilmihii aad xataa kaadida kaba nadiifisay laakiin waybiska bahalahan muxuu ahaa mindiilka ama ma garanaya de waxa inku tihaahdaan waybis ubaa la ydha baan u malaynaya softigan qoyan maradan yaree qoyanee lagaga masaxo ilmihii haddaad kaadidii iyo saxaradii kaga masaxdood kaga agaajisood kaga nadiifiso sidaa kuma daahiroobaya sidaa inoo iman doonta waayo nijaasada sidaa looma daahiriyo waad yar nadiifisay una adigu wixii waad iska yar hagaajisay laakiin sharci ahaan de ilmahaasi muu daahiroobin sidaa daraaddee haddaad salaaddii iska qaadato ilmihii aad sidaa ugu nadiifisay salaaddaadii maxay noqonaysaa way buraysaa maxaa lagaa waayey طهارة المحمول وحي أد حنبار سنيد أما أد سيدي أيان طاهر أهي إذن طهارة الثوب ساسا اللولي تشيدا وحكستو أد سيدو أما هالنقضو عمامات أد حلان تاي أما هالنقضو كوفيد أما خميس أما أه وحوي وح شيء كبا كوغو جرا وما ركتي وحوي النجاسة كجرتو حتى وحا لمدها بي علماء ليهين وحا أد سيدا وإن أنو يساق لفتيسو أه وحوي لنع نجاسة haddii maalan xadhig aad hayso oo xadhiggaasi uu dheer yahay koonihiisa kale uu nijaas yahay halkan adigu haysa nijaas maaha laakiin koonihiisa kale ayaa nijaasa halkanuu isna soo gelayaa salaadii ka asixi mayso ama nijaas baa koonihiisa kale maaha laakiin nijaastii buu ku xidhiidhsan yahay ay buu ku xidhan yahay oo kale marka aygii baad doonaysaa inaanu kaa caraarin oo xadhiggii baad haysaayo salaadiina waa tukanaysaa aygiibuu xadhiggii ku soo xidhan yahay salaaddii ku asixi mayso qof nijaaso sintoo kalunbaa tahay waayo aygani haddaad jiiddo wuu ku raacayaa wax adigii kaa mida weeye xadhiggii haddaad jiiddo wax jiidmaya weeyi xadhiggiina nijaaso ayuu markaa la xidhiirsan yahay markaa ahaaratu thawb saasaa loola jeeda ahaaratu lbadan jirkii waa inuu daahir yahay jirku siduu daahir u noqonayaa qofka badankiisii tima iyo markaa waxa weyaan diirba tima iyo diirba dubkaa sare gebigiisu waa inuu daahir yahay wax nijaasa ihi aanay marsanayn xataa haddii qofku inta uu kaadshay kaadidii wuxuu iskaga mayro uu waayey deetana xubintii ay iska engegtayoo wax kaadihii hadda aanay marsanayn salaaddii iskama tukan karayo maxaa yeelay badankiisii meel ka mid a ah ayaa kaadii martay oo aanu maydhin aanu daahirinin ama kaadi baa meel kaaga daadatay jirka ka mida kadibna way iska engegtay dee salaaddii sidaa ku tukan maysid waa inaad maydho meesha makaan meesha iyadana waa inaad daahiriso ku tukanayso meeshaad ku tukanaysa maxaa loogala jeedaa waxaa loola jeedaa meesha ay xubnahaagu taabanayaan lugaha halkaad ku hayso waa in lugahaagu aanay najaaso taabanayn hadday doontaha qallalaataba sidoo kale markaad sujuuddo xubnahaagii wejiga halkaaad dhigayso gacmaha halkaaad dhigayso jilbaha halkaad dhigayso marada aad xidhan tahay waxa ay taabanayso waa inay wada daahir yihiin marka inta la eegayaa waa inta aad taabanaysa uun meesha aad taabanaysaa waa inay daahir tahay sidaa markaad u sujuuddo gacantaadii waa inaanay meel nijaasa taabanaynin jilbahaagii waa inaanay meel nijaasa taabanaynin wejigaagii waa inaanu taabanayn dharkii aad xidhnayd waa inaanu nijaas taabanayn laakiin hadday nijaas taabtaan salaaddii way kaa buraysaa haddii markaa sijaadad weyn aad ku tukanayso qayb nijaasi ka marsan tahay laakiin halkaa adoo aad ku tukanaysa aanay nijaaso lahayn dee salaaddu way ku asaxaysa mar haddii aana taabanaynin halka dhinacaa nijaasta ah maryahaagiina aanay taabanaynin bal xataa culamadu waxay hadii nijaastu ay ku beegan tahay laabtaada oo markaad sujuuddo kaa laabtaada ku beegan nijaaso yari ay taallo si adigu aana taabanayn maryahaaguna aanay taabanaynin salaaddu way ku asaxaysa haddaba waxaynu u baahannahay nijaasadu waxay tahay inaynu baranno wuxuu yidhi wahiya alkhamru walbawlu walghaa'itu walrawhu waldamu walqayxu walqay'u walkalbu walkhinziiru wa farcu axadihima walmaytatu wa shacaruha wa dilfuha wa jilduha wa wasamaki ilaa maytata alaadamiyi wasamaki waljaraadi walmudakaati almubaaxi akluha wahiya nijaasaadkii waxa weeye nijaasaadkii alkhamru khamrigii khamrigii la cabaya lagu sikhraamayey wax kasta oo dareere ah oo lagu sikhraama ayaa khamriya oo khamriga loogala jeeda halkan halkan waxaa khamri loogala jeedaa kullu muskirin maa'ic kullu muskirin maa'ic wax kasta oo maandooriye ah maa'icna ahoo dareere ah marka maxaa baxaya wixii maskaxda bedelaya ama maandooriyaha ahaa laakiin dee maalan geed ahaa oo kale maalan nabaat ama geed ahaa ama caleen ahaa maandooriyaba ha noqdee nijaas noqon maayo laakiin wixii sharaab ahaa cabitaan ahaa ee dareere ahaa ayaa wuxuu noqonayaa nijaas buu noqonayaa markuu maandooriye yahay walbowl kaadidii ayaa iyaduna nijaas kaadidii min ayi xayawaanin kaanat aw min ayi xayawaanin kaan xayawaan alla xayawaankii uu doono kaadidan ha lahaado ama kaadi bani aadam ha noqoto dad ama kaadi eh, dameer ha noqoto ama tu faras ha noqoto ama tu riyood ha noqoto ama tu ari ha noqoto ama tu geel ha noqoto kaadi oo dhan iyaduna nijaas weeyi sidaa daraaddeed waa inuu qofkii iska ilaaliyo haddii kale salaadii ugu asixi mayso walqaa'id saxaradii bani aaidki saxaradii bani aadamku iyaduna nijaas weeyi warawth saaladii xoolaha iyaduna nijaas weeyi ama xoolo la cunaya ha noqoto saaladani saaladiisii ama t xoolo aan la cunayn saaladiisii ha noqoto e saaloo dhammina iyaduna nijaas weeyi markaa iyadana waa inuu qofkii iska ilaaliyo oo salaadii intuu tukanayo uu ka maran yahay xataa haddii shimbiri ay maalan dhakada wax kaga soo daadiso ay ku saxarooto xaarkii shimbiruhu isaguna nijaas buu noqonaya oo markaa waxa weye markii uu kugu soo daato inaad iska maydho ayaad u baahan tahay si salaadii ay kuugu asaxdo haddii kale salaadi kuu asixi mayso wadamu dhiiggii dhiig oo dhami isaguna nijaas weeye marka maxaa loo baahan yahay isagana in markaa la yska ilaaliyo waqtigii salaada laakiin dhiiggu wuxuu leeyahay waxyaale laga soo reebayo oo waa nijaas laakiin waa macfiyo salaada dhexdeedii haddii qofkii nabar uu leeyahay oo kale ama maarata waxa weeyaan dhiig aanu inta badan ka maarata ka madhnayn uu yeesho dhiiggaa iska yar markaa badankiisa ama isaga jirkiisa ka soo baxaya waa macfu sidoo kale haddii nabar uu ku yaallo dhiiggiisu uu badan yahay iyadana salaadii wuu iskaga tukanaya isagoo sidaas lakin sida asalka waa in dhiigga uu iska ilaaliyo khaasatan dhiiggii aan isaga dhiiggiisa ahayna meelo kale ka imanayay sida inuu neef gowracay oo dhiig kaga daatay oo kale iyo wixii lamidka ahaa dhiiggoodii waa inuu iska ilaaliyo weliba hadduu badan yahay hadduu dhiiggu yar yahay waa la saamaxaya walqayx malaxdii malaxda waad garanaysaan waxa weeye waa dhiig isbedelay oo caddaaday oo biyo u ekaaday ama maaragta waxa weeye midab markaa caddaan oo kale ah yeeshay isaguna iyaduna nijaas weeyo asalkeedii dhiig bay ahayd walqayu mataga mataguna isna waa nijaas oo waa in layska ilaaliyo ama ha yaraado ama ha badnaado hadduu qofku intuu daaco wax yari ay ka soo baxaan muxuu noqonayaa qayganuu soo gelayaa waa nijaas inuu dib u liqo looma ogola waa inuu iska tufo kana luqluqdo oo uu markaa iska daahiriyo salaaddii isagoo ku jira hadduu daaco deetana wax ka soo baxaan salaadii maxay noqotay way burtay salaadaasi way burtay waa inuu tago oo iska soo tufo iska soo maydho oo uu salaadii dib u soo galo haddii marka qofka ay ku badato ku badato oo aanu ka maaragtay waxa weeyaan fakaraynin markaa dee wuxuu gelaya xaggii dadkii markaa nijaasadu ay ka socotay salaadoodii oo kale ayay markaa salaadiisu noqonaysa waalkalbu aygii baa nijaasa aygii isaguna nijaas weeye waa in layska ilaaliyo waxa weeye salaadii inta lagu jiro sidoo kale waa in laga ilaashado cabitaanadii iyo wixii lamidka ahaa walkhinziir doofaarkii isaguna nijaas weeye wa farcu axadihimaa labada mid ahaantood wii mid ahaankood wixii uu dhalay labada mid ahaani wixii ka farcamay isaga iyo xayawaan kale iska dhaleen maalan aygii iyo dacawadii wixii ay iska dhalaan wuxuu noqonayaa nijaas وحنا الولد يتبع أخس أبويه في النجاسة والطهارة الولد يتبع أخس والديه في الطهارة والنجاسة ولدك وحو لبضي دراي كود اللي تحق دي حق النجاسة أما أغلظك مركا أي يدعوى إسكا دراي دعوذي وطاهر أيجينا نجاس مركا ولدك يالكا كدشي محو نقونيا nijaas buu noqonaya marka farcu axadihimaa saasaa laga wadaa labada mid ahaani wixii uu dhalo ee xayawaan kale uu ka dhalo walmaytatu baktigii ayaa nijaas iyadoon la kala saarayn ayan kaanat ilmaytat almaytatu noocay doonto ha noqoto waxaa saddexda lasoo reebi doono mooyaane xayawaan caadi oo la cuni lahaa laakiin baktiyey ha noqdo waxa weeye eh, ku aan la cuninba oo ama iska dhintay ama la gowracay ha noqdo haddii dameer la gowraco muxuu noqonayaa bakti buu noqonaya deetna nijaas buu noqonaya ha yaraada ama ha weynaado quraanjadii baktiday maxay noqonaysaa meytadan ay soo gelaysaa nijaas bay noqonaysaa qofkii tukanayey dee waa inuu iska ilaaliyo meelaha uu ku sujuudaya inay quraanjo markaa baktiya ama barambaro baktiday ama waxa weeyaan eh, waxyaalahan duulduule ee baktiyey inay markaa meeshii ay yaallaan waa inuu iska ilaaliyo ka nadiifiyo masaajidadiina waa in laga ilaaliyo haddii ay badato oo laga fakan kari waayo cumuumulbalwaha la gelin doonaayo waa la saamici laakiin inta aanay badanin laga ilaalin karayo waa in layska ilaaliyo masaajidadiina laga nadiifiyo haddii markaad sujuuddo maradaada ama jirkaagu uu taabanayo quraanjo baktiya ama wax kale oo baktiyo meesha yaalla haba yaraada eh oo cayayaankan duulayaba ha noqda eh dee waxa weye waxaad noqonaysaa qof nijaaso taabanaya ee salaada dhexdeedii markaa salaaddii ku asixi mayso walmeytatu marka baktigii waa saas wa shacaruhaa timaheedii ama baalasheedii wixii yalaa duulduulayay markii ay waxa weye baalkii ka soo go-ay ama markii baktiya marka waxa weeyaan baalashiisii iyo wixii lamidka ahaa halkaasay iyaguna soo wada gelayaan timihii iyaguna waa nijaas laakiin intooda yaryar bay idhaahdaan waa eh, la saamaxayaa ee aan laga fakan karin wa dilfuhaa sidoo kale najaasada raafkeedii haddii maala ai neefkii ariga ahaa ama laxdii eh, baktiga ahayd qoobkeedii ama raafkeedii maarata ciddidii eh, lugta kaga taalay baa raaf baa la yidhahda soomaaliga af carabigana dilfi baa la yidhaahdaa dilfigaasi isaga laftiisuna nijaas wey markaa waa maxay baktigii timihiisii lafihiisii waxa weeyaan geesihii wax wixii ka tirsan baktigaa ka tirsani dhammaantiiba waa nijaas wey wa jilduha haraggii waa nijaas baktiga haraggiisii wa cadmuha lafaheedii waxaasoo dhami waa nijaas mar hadday baktigii wixii uu baktiyo wax alla wixiisii oo dhami wada nijaastaasay gelayaan oo nijaas buu noqonaya ilaa maytat alaadamiy waxaa laga soo reebayaayoo keliya bani aadamkii dhintay bani aadam mayda isagu nijaas maaha bani aadamku waa aahir markuu nool yahay iyo markuu dhintaba wasamaki sidoo kale kalluunkii oo loogala jeedo xayawaankii badda alxayawaan albaxri jamiic alxayawaanaat albaxriya xayawaankii badda ku noolaaye aan berriga ku noolaan karaynin dhammaantii isaguna hadduu iska baktiyo wuxuu noqonayaa daahir weeyaanoo nijaas maaha waljaraad ayax isagana meydkiisii ayixii baktiyey waa daahire ma aha nijaas ma aha saddexdaa mooyaane wax alla wixii kaloo dhami maxay noqonayaan nijaas bay baktigii kaloo dhami u noqonaya saddexdaasumaad ka soo reebaysaa bani aadamkii iyo kalluunkii iyo ayixii wixii kale ee baktiyey oo dhammi waa nijaas weeyi qofku inuu markaa iska ilaaliyo ay tahay markuu tukanayo halkaasuu markaa nijaasaadkii tirintoodii uu inoogu soo dhameeyey markaa intaas markaa nijaasaadka ay noqonayaan wixii ka soo haray waa waxyaalo daahiray markaa ku ahaanayaan saasaad ku soconaysa wax alla wixii aan intaas soo gelini daahir bay kuu noqonayaan xayawaankii kale oo dhan marka laga reebo ayig doofaarka iyo wixii ay labadaasi dhaleen marka laga reebo xayawaankii noolaay oo dhami muxuu noqonayaa daahir buu noqonaya dameerkii waa daahir libaaxii waa daahir wax alla wixii noolaa baranbaradii iyaduna maxay noqonaysaa markay nooshahay baktiga isaga waynu sheegay laakiin wixii noolaay oo dhami baranbaro dirxi waxa weeyaan wax alla wixii ata laga khashaafi jiray oo dhan maxay wada noqonayaan waa daahir weeye najisulcayn maaha cayntoodu nijaas maaha ilaa ay baktiyaan markay baktiyaan bay dhammaantood isu wada bedelayaan nijaas saddex mooyaan marka waxaad leedahay xayawaanku waa wada daahir saddex mooyaan saddexdaas waa maxay ayga iyo doofaarka iyo farcu axadihima wixii labadaa mid i dhalo saddexdaa mooyaane wax allo wixii noola ihi waa maxay waa daahir wax allo wixii baktihina waa maxay waa nijaas saddex mooyaan saddexduna waa maxay insaankii iyo xayawaankii badda iyo ayixi wuxuu musanifku ku sii daray wlmudakaati اlmubaaxi akluhaa ama wlmudakaata haddaad ilaada raaciso iyadu meyte maaha waila almudakaata almubaaxa akluha iyo wixii la gowracay ee in la cunaa ay bannaanayd kaasi nijaas maaha laxdii marka la gowraco mudakaad waa tii saani loo gowracay weeye sidii sharciga waafaqsanayd loo gowracay wixii la gowracay ee cunitaankiisu uu xalaal ahaa dee kaa baktiba lama yidhaa bakti lama yidha neefkii la gowracay ee xalaasha ahaa bakti lama yidhaa bakti maxaa la yidhaahdaa wax iska dhintay oo aan gowrac la-aan ku dhintay ama la gowracay laakiin gowracu aanu waxba u taraynoo dee xaaraana dameerkii aad gowracday ma mudakaad buu noqonaya mise meyta meytuu noqonaya xayawaankii aad gowracdaa meytuu noqonayaa mudakaadka geli maayo famataa laaqat mar alla markii ay la kulanto haadihi najaasaatu waxyaalaha nijaasta aynu tirinay thawba alinsaani maradii qofka aw badanahu ama jirhkiisa markay la kulanto aw musallaahu ama makaankii uu ku tukanayay ay la kulanto aw gayrahaa min aljamaadaati ama wixii aan saddexdaaba ahayn waxyaalihii kale ashyaadii aan noolaha ahayn ahaydba maca rutuubatin fiihaa iyada oo qoyaan uu markaa marsan yahay shaygaa nijaasta ah aw fii mulaaqiihaa ama waxa la kulmaya qoyaan uu ku sugan yahay dee waa nijaasoobay waxaasi deetana qaabkii loo daahirin lahaa buu inoo gelaya waxyaalahan aynu soo tirinay wixii ay la kulmaan ama maradaad ku tukanaysa ha noqdo ama jirkaaga ha noqdo ama meesha aad ku tukanaysa ha noqdo ama shay kaloba ha noqda eh wax alla wixii ay la kulmaan way nijaasaynayaan laakiin waa in labada midkood qoyan yahay nijaasadii waxay wax nijaasaynaysaa marka ama iyadu ay qoyan tahay ama waxa ay la kulantay uu qoyan yaho rutuubo uu leeyahay laakiin haddii saale engegtay oo engegan maradaadii taabato maradii may nijaasoobin salaadii hadday iyadoo adoo salaaddii ku jira hadday taabanayso dee salaaddii way kaa buraysaa taabashaday ku buraysaa laakiin maradii miyay daahirin kaaga baahan tahay iyo maydhid kaagama baahna mar haddii maraduna ay engegnayd nijaasaduna ay engegnayd aygiyo waxa weeyaan engeganoo aan eh, qoyanayn haddii uu ku taabto ama maradaadii taabto haddaad salaad ku jirtay oo markaa isla markiiba aanad ka cararin aanad ka durkin salaaddii way kaa buraysaa laakiin de waxba maydh lagu odhan maayo waxba maydh lagu waayo nijaaso ku marsani ma jirto haddii laakiin aygu uu qoyan yahay ama adiga maradaadan uu taabtay ay qoyan tahay de way nijaaso markaa meesha waxbuu nijaasaynaya aygi wahaakada idan famataa laaqat hadihi najaasaatu najaasaadkani markii ay la kulmaan thawba alinsaani qofka maradiisii aw badanahu ama jirhkiisii aw musalaahu ama meeshii uu ku tukanayey aw hayraha min aljamaadaat ama ashyaadii kale jamaadaadka wixii aan noolaha ahayn wixii aan noolaha ahayn ee kale noolihii badankuuda iska soo gelayaa maca ruuubatin fiiha iyadoo markaa qoyaan uu ku sugan yahay nijaasada oo nijaasadu mid qoyan ay tahay aw fii mulaaqiiha ama waxaan la kulmayaa uu qoyan yahay dee najasatu weeye waxaasi way nijaasaynaysaa deetana waxaa waajibaya in la daahiriyo sidee loo daahirinayaa haddaba fa in kaana lahaa haddii najaasadani ay leedahay dacmun dhadhan aw lownun ama midab aw riixun ama ur wajaba waxaa waajibi ghasluhaa in la maydho nijaasadii xataa yazuula ilaa waxaasi baaba'ayo meeshii najaasadu ay martay haddii meeshii ay ka dhadhamayso ama ay ka urayso ama ay midab leedahay waxa waajibi in la dhaqo oo la maydho meeshii ilaa inta urtii iyo dhadhankii iyo midabkiiba la waayayo haddaba meeshii najaasadu ay martay da inaad adhamiso laguma ogola ila waa nijaas nijaas afa gelin maysid urtii waad hubsan kartaa inay wax ka urayaan iyo in kale midabkiina de waabaad arkaysa haddaanad indhala-ayn marka dhadhankii haddaba isaga maxaa laga yeelaya mar haddaad ogeyd meesha inay nijaasa martay intaanad waxba dhadhamin horta maydh kadib markaad doonaysa inaad hubsato meeshii miyay daahirtay mise may daahirin urtii waad ka weyday midabkiina waad ka weyday dhadhanka waad ku tijaabin kartaa baa lakin waa markaad maydhi kadib hadaad doonaysa inaad hubsato in meeshu wax ka dhadhamayaan iyo in kale waa lagu ogolyaho waxaa lagugu ogolaanayaa dee waxa weye markaad maydhay hadda ma hubtid meeshii inay nijaas tahay marka waad eegi kartaa waad hubsan kartaa fain kaana lahaa acmun haddii dhadhankii meesha ay waxa weye ay ka dhadhamayso nijaasadii aw lownun ama ay midab leedahay aw riixun ama ay ur leedahay wajaba gasluhaa waxa waajibi in la mayro xataa yazuula ilaa waxaasi baaba'ayo oo meeshii urtii ay ka tirmayso midabkii uu ka tirmayo dhadhankiina uu ka ba'ayo uma yaziidu kadib uu sii kordhin fii najaasati اlkalbi wاlkhinziiri haddii nijaasadu ay ahayd ay nijaasadii ama doofaar nijaasadii haddii ay ahayd wuxuu kordhin markuu intaa sameeyo sitta khasalaatin toddoba jeer oo maydhya toddoba jeer ayuu maydhi haddana waaxidatu minhaa oo mar ka mid ihi ay tahay mamsuujatun mid lagu daray oo lagu khalday bituraabin ciid tahuurin daahir ah wixii marka aad ka zuuliso urtii iyo midabkii iyo dhadhankii haddii waxa waxa nijaasay ay ahaa ama aybaa ku kaadshay ama kuba saxarooday ama afka geliyey oo markaa dhareerkiisii iyo wax mareen ama isagoo qoyan taabtay waxaa la doonayaa toddoba jeer inaad dhaqdo toddobadaa jeer marka ugu horeysaa waa waxaa laga soo bilaabayaa marka wixii ay baaba'aan urtii iyo midabkii iyo dhadhankii laakiin haddaad hal mar maydho deetana weli urtii joogto weli markii koowaad lama helin baa lagu leeyay waa in haddana maydho mar labaadkii baad maydhay haddana waad ursatay weli urtii iyo midab iyo waxbaa jira mar saddexaad baad maydhi waxaasoo dhan maxaa la tirinayaa uun waa hal mar marka wixii uu baabao kadib waxaan odhanayna maxaa la helay hal maydhi baa la helay markaase haddana waxaa lagaa doonayaa maydhigii labaad maydhigii saddexaad kii afraad kii shanaad kii lixaad kii toddobaad marka lixdan dambe goormay noqonayaan bacda zawaali athari najaasa markii raadkii najaasada oo loola jeedo urta midabka iyo dhadhanka saddexdaa loogala jeedaa markii ay baaba'day kadib ayaa lixdii dambe waxa weeyaan loo gudbayaa lixdaa dambe waxaa la doonayaa mar ka kamidihii inay xagga hore noqotaana fiicane in ay ciid ay la socoto inay ciidi la socoto mar kamid ah toddobada goor toddobada goormar mar ka midii inay ciid wadataan la doonaya oo biyihiiood ciid ku walaaqday oo midabkoodii deetana ciiddaa aad ku beddeshay oo cawlaan isu bedelay oo de ciiddii ay raad ku yeelatay inaad markaa ku maydho waxaa kalood samayn kartaa inaad intaad ciiddii aad mariso shaygii inaad deetana biyihii ku shubto oo aad markaa ciiddii haddana biyihii ku wada gaadhsiiso ood sidaa markaa ugu maydho markaa waxaanu nihi waa in urtii la zuuliyo dhadhankiina la zuuliyo midabkiina la zuuliyo laakiin hadday adkaato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa najaasadii qofka gacantiisa gacanta uu la galay markii uu gacantii maydho in haddana weli waxuunay ka urayaan ama midabkii uu hore u tegi waayo oo adkaado haddii labada midi adkaado dhahurta eh, eh, eh, iyo midabka haddii labadaa midi adkaado lagugu kalifi maayo inaad zuuliso xataa inaad saabuun isticmaasho lagugu kelifi maayo laakiin haddii dhadhanku adkaado waxaa lagu leey isaga ilow ilow inaad suuriso waayo dhadhanka jiritaankiisu shaygii inuu weli jooga ayaa sheegaysaa baa waa ka adag yahay urta iyo iyo midabka wuu ka adag yahay laakiin haddii midabkii aad suulin kari weydo waa saamax urtii baad suulin kari weyday waa saamax labadu hadday israacaan urtiina way joogtaa midabkiina wuu joogaa iyaduna saamax noqon mayso waa inaad weli sii maydhaa ilaa labada mid ahaani tegayo wuxuu yidhi wain kaanat min alkalbi wاlkhinziiri hasalahaa sabca hasalaatin toddoba markaa jeer ayuu markaa maydhi haddii ay markaa ay nijaasadani ka timid cafwan ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير ست غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور mid kamida waxaa lagu darayaa ghasalaadka lixda ah ciid tahuura ciid walba maaha ciiddu waa inay ciid wax daahirinaysa tahay ciid nijaasa waa inaanay ahayn ee ciid wax daahirinaysa waa inay tahay wain kaanat min gayrihimaa wain lam yakun lahaa طacmun haddii aanay najaasadu lahayn dhadhan wa lownun ur aanay lahayn wa riixun urna aanay lahayn ur iyo midab midna ma laha acmi male oo dhadhankiiya lown male oo midabkiiya riixna male urtiiya in kaanat min alkalbi wاlkhinziir haddii ay iyo doofaar mid kamida ay ka timid hasalahaa sabca hasalaatin toddoba jeer buu maydhi waaxidatu minha mamsuujatu bituraabin tahuur oo mid kamidihii ay waxa weeyaan la socotay ku khaldan tahay oo lagu ma lagu khalday ciid wax daahirisa aygii meeshan waa leefay laakiin urna kama tegin dhadhanna kama tegin midabna kama tegin laakiin inuu meeshan dee nijaasiyey waad ogtahay meeshiina waaba iska qallashayoo hadda wax ka muuqdaa ma jiraan ur iyo midab iyo wax to kale toona ka muuqdaa meeshii ma yaallaan waad maydhi oo toddobadii goor baa lagaa doonay gacanta hadduu kaa leefay de waxaa la doonayaa toddobadii gooran aad maydho ood weliba mar ciid aad ku maydho mar ka mida ciid baad weliba ku maydho wain kaanat min hayrihimaa najaasadu hadday ka timid wax aan ay iyo doofaar ahayn hasalahaa maratan waaxida hal mar unbaad biyaha ku shubi meeshan kaadi baa kaa martay kaadidii markaa hadda waxba kama muuqdaan meesha urna male midabna male wax kalena male odhan maysid nijaasadii waa iska baaba'day waan iska tukanaya waxaa waajib ku ah inaad meeshii maydho siaad u maydhaysa hal mar inaad biyo ku shubto iyaa kugu filan mar haddaanay ur iyo midab la suurinaya lahayn hal mar in biyo lagu shubo ayuunbaa waajib ku yahay wain kaanat min hayrihi maaay iyo doofaar haddaanay ahayn hasalahaa maratan waaxida hal mar buu maydhi waajibku waa intaa inuu saddex goor ka dhigaana waa sunne wayajibu waxa waajibi haddaba markii najaasada la maydhayo sabulmaa'i biyihii in lagu shubo kor lagaga keeno cala almutanajisi wixii nijaasaysnaayee la dhaqayey ee la daahirinayey idaa kaana almaau duuna alqullatayn hadday biyuhu ka yar yihiin qullataynka waxaa la yidhaha ama labada jalxadood ee markaa kuwa jalxadaha markaa reer hajar ay isticmaali jireen biyihii aad wax ku dhaqaysay inta badan waa biyo kooban dee ama laba litir ama shan litir wax ka badan ma noqonayaan biyaha aad haddaba wax ku daahirinayso markaad maradii nijaasta lahayd aad maydhayso ama gacantii nijaasta lahayd aad maydhayso baaldiga gacanta ha gelinin haddaad baaldiga gacanta geliso biyihii unbaad nijaasaysay waxba maad kororhsan gacantaadii oo dhamina way nijaasowi oo biyo nijaasaa maray laakiin intood biyihii soo qabato kor kaga keen oo biyuhu dusha ha ka yimaadaan oo najaasada iyagu ha qaadaan markaas ayaad wax saa ku daahirinaysaa marka tashtigii wax lagu maydhayadoo kale markay dumarkii tashtigii wax ku maydhayaan maradii ama maaragtay wax wey najaasada lahayd ama kaadida carruurtii wax laga maydhayey ama khasaaladii lagu maydhayo oo kale inta biyaha laga buuxiyo dharkii lagu shubi lagu ridi maayo laakiin maxaa la samaynayaa marka hore dharkiioo dharkaa lagu horraysiin meesha kadib baa biyaha kor lagaga keeni biyaha ayaa kor laga keeni saasay markaa wax ku daahiroobayaani waxba kuma daahiroobaan biyihiiyo hoosta yaalla in nijaasadii kor laga keeno haddii biyuhu aanay qullatayn iyo wax ka badan ahayn qullataynku waxay culammadu ku qiyaaseen dhudhun iyo rubuc dharar iyo ballac iyo joog ah dhudhunkuna ama diraacu waa shibraan bay yidhaahdaan ama laba taako ama afar iyo labaatan farood oo sidaa markaa waxa weeye isu berber yaalla waxay noqonay markaa aanu markaan qiyaasay afartan sentimitir bay noqdeen dhudhunkii afartan sentimitir buu noqday waana labada taaka imika sida taakadu waa labaatan sentimitir rubuciina markaa toban buu noqonayaa konton bay markaa saas ku noqonaysa konton markaa dherar iyo ballac iyo jooga kolkaad konton konton ku dhufato laba boqol laba kun iyo shan boqol baa soo baxaya kontonkii kale markaad kusii dhufatana boqol iyo shan iyo labaatan kun oo sentimitir bay noqonaysaa isku wareega saddex wareeg maarata waa mukacab ah taasina markaa dee kunkun baad ka tuuraysaa waxay noqonaysaa boqol iyo shan iyo labaatan litir laakiin qolyahan waxaa laysku haystaa diraacii dhudhunkii baa laysku haystaa xadkiisa qolyaha qaarkood markaa in badan bay gaadhsiiyaan ilaa laba boqol iyo siyaado qaar baa gaadhsiiya qaar boqol iyo dhowr iyo lixdan bay ka dhigaan litir laakiin inta ugu yaree la odhan karaa waxa weeyi boqol iyo shan iyo labaatan litir ayay qullataynki isla noqonayaan biyihii markay intaa ka yar yihiin ma aha in markaa nijaasadii dusha lagaga keeno oo maradii inta biyaha la horreysiiyo deetana maradii lagu dhex tuuro biyihii biyihii unbaa nijaasoobay waxba lama daahirin laakiin waa inay biyuhu kor ka yimaadaan wayajibu waxaa waajibi sabulmaai biyihii in kor lagaga soo shubo cala lmutanajisi wixii nijaasada lahaa idaa kaana almaau haddii biyuhu ay yihiin duuna alqulatayni laba quladood wax ka yar fain adkhala almutanajisu haddii uu fain udkhila almutanajisu haddii la geliyo wixii nijaasta lahaa fiihi biyihii haddii la dhex geliyo lam yadhur daahir noqon maayo ee watanajasalmaau biyihii unbaa nijaasoobay iyo wa mulaaqihii wax kastoo biyaha la kulmaana dee nijaas buu noqonaya biyo nijaasi waxay taabteen buu noqonaya wayajibu calayhi qofkii waxaa waajib ku ah alistibraau min albawli markuu kaadsho inuu kaadida iska dhammaystiro xubintiisii inuu kaadida ka soo dhammeeyo oo kaadidii aanay waxba xubintii ku hadhin markuu kaco ama uu dhaqaaqo waxa weeyaan soo baxayo maryihii ka nijaasaynaya dee arrin waajiba weeyaan istibraagaa inuu sameeyaa oo iska hubiyo in kaadidii ka soo dhammaatay yaa waajiba buu yidhi xataa yagliba ilaa ay xataa yagliba calaa dannihi ilaa iyo malihiisa ay u badanayso annahu laa yacuudu wax dambe oo soo noqonaya oo walaa yakhruju soo baxaya inaanu jirin inaan wax dambe ka soo baxayn ilaa u malaynayo inuu iska soo dhammeeyo yaa waajiba buu yidhi sheekhu culimmadu Eh, waxay leeyahay waxa xaaladan tan lagu xambaaraya qofkii shakisanaa islaam malaha kaamay soo dhammaan waajib bay ku noqonaysaa inuu markaa waxa weeyaan iska dhammaystiro ama qofkii islahaa waxbaa kugu hadhay qofka isla waxbaa kugu hadhay dee inuu waxa weeyaan iska hubiyo iyaa waajib ku noqonaysa laakiin qofkii kaadidii ka istaagtay ka dhammaatay aan shakisanayn dee inay ka dhammaatay u qaba waxba markaa inuusa sii hubiyo waswaas isgeliyo eh, waajib ku noqon mayso istibraa buu samaynayaa waa fiican tahay bay yidhahdeen culammadu inuu <clears throat> iyo maarata yidhaahdo tanaxnux la yimaado ama uu isyar dhaqaajiyo si haddii markaa wax ku hadhan ay u soo baxdo way fiican tahay waajib noqon mayso laakiin kii waxa weeye u malaynayay inay wax ku hadheen waxaa laga doonaya inuu isdhaqdhaqaajiyo ama uu yar istaago si markaa haddii wax jiraan ay uga soo baxaan wayajibu calayhi listibraa'u min albowli kaadida inuu iska hubiyo inay ka soo dhammaatay ayaa waajib ah xataa yagliba calaa dannihi ilaa malihiisa ay qaalib ka noqonayso annahu laa yacuudu in aanay kaadidaasi soo noqonaynin oo walaa yakhruju wax dambe aanu markaa ka soo baxaynin oo maradii ka nijaaseeya uma yastanjii marka uu markaa kaadidii iska dhammeeyo ayuu qofku istinjoonayaayo uu markaa iska maydhayaa wa duburahu salkiisa ama duburkiisa ayuu hoos u dhaadhicinayaa xataa eh, yagliba calaa dani eh, wuxuu yidhi wayurki dubaru xataa yagsila maa fii abaqaatihi ilaa iyo laalaabkiisa waxa ku jira najaasada gaadhay haddii markaa laalaab iyo waxay jiraan eh, waxa wey qofkii hoos markaa isu foorariyo hoos markaa salkiisa hoos ugu dhigo ilaa marka waxa weya laabatooyinkii uu si fiican u nadiifin karo iyo iyaduna waajib noqonaysa haddii ay jirto markaa najaaso dee meelahaas markaa waxa weeyaan gaari karaysa min anajaasati xataa yaksila ilaa uu maydhayo maa fii abaqaatihi waxa markaa laabatooyinka ku jira ee min anajaasati najaase ah haddii laakiin laabatooyin iyo waxyaale aanay jirin meel najaasa ay gelaysa aanay jirin intaa muuqata un ay tahay de waxba markaa inuu halkaa iyadii maydho unbaa waajibaysa markaa inuu markaa hoos isusii markaa dhaadhiciyo oo markaa kala bixiyo jirhkii waxba ku waajibi mayso wayadlukuhu wayadlukuhu waxaa markaa fiican inuu markaa gacanta uu markaa ku nadiifiyo oo markaa yadluku waa inuu gacanta marmariyo meeshii uu maydhayey inuu gacanta marmariyo iyaa iyaduna sunno ah haddii la-aanteed meeshu ay daahiroobayso haddii marmarintaa la'aanteed aanay waxa weeyaan nijaasadu aanay zuulayna dee in meeshii gacanta loola tago oo gacanta lagu maydho oo gacantii la marmariyaa waajib bay noqoni xataa yagliba calaa dannihi ilaa iyo qofka malihiisa ay gaalib ka noqonayso zawaalu طacmi الnajaasati wa lowniha wa riixihaa ilaa qofku uu malaynayo markii uu istinjooday in markaa urtii najaasada iyo midabkeedii iyo dhadhankeediiba ay ka idlaadeen oo ay ka dhammaadeen wamataa laaqat inajaasaatu lmadkuuratu markii haddaba ay la kulanto najaasaadka aynu soo sheegnay almaaa biyihii hadday la kulanto fa in kaana qulatayni almaaa baa halkaan maarata nusadan nuskhadan haysta ka dhacda wamataa laaqat inajaasaatu almadkuuratu nijaasooyinka aynu soo sheegnay hadday la kulanto almaaa biyihii hadday la kulanto oo biyihii ay markaa nijaasadii ku dhacdo fa in kaana qulatayni biyuhu hadday qulatayn gaadhayeen waa kii aynu nihi ugu yaraan waxay noqonayaan boqol iyo shan iyo labaatan litir in kaana qulatayni qulatayn haddii ay biyahaasi yihiin lam yanjus biyahaasi nijaasoobi maayo ilaa in hayarat haddii aanay bedelin nijaasadu طacmahu dhadhankiisii aw lownahu ama midabkiisii aw riixahu ama urtiisii biyahaas haddii urtoodii iyo dhadhankoodii iyo midabkii midna aanu isbedelin biyihiina qulatayn iyo wax ka badan ay yihiin najaasadii ku dhacday dhib ku keeni mayso xataa hadday doonto najaasadu haba noqoto waxa weeyaan wax jirmileh oo jadh leh oo jismi leh oo dhex yaala haddii saxara ay dhex taallo biyo badanoo maalan barkad bay ku jiraan barkadii saxaraa hoosta talo waabaad arkaysaa biyaha xukunkooda muxuu noqonaya biyihii ismay bedelin waad ursanaysa urtoodii waa caadi midabkii waa caadi saxaradii laakiin waad ujeedaa meeshu way fadhida dee kuma hagaagaysid laakiin sharci ahaan waa daahir markaa sharcigu kama eegayo adigu ma ku hagaagaysaa waxan mise kuma hagaagaysid naftaadu ma ku siinaysaa isticmaal mise kuma siinayso la eegi maayo sharci ahaan biyahaasi waa daahir waad ku tahaaro qaadan kartaa waanad cabbi kartaa haddii aan markaa dhibaato xaggii caafimaadka ihi aanay ka imanaynin inaad cabtana laguu diidi maayo nijaas ahaan lagugu diidi maayo inaad wax ku daahirisana laguu diidi maayo lakin haddii caafimaad ahaan ay wax uga imanayaan dee markaa lidarar bay markaa xaaraan u noqonaysaa laa lilnajaasa ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء فإن كان قلتين بيو هذي قلتين لم ينجس نجاسوي ما يبيها إلا إن غيرت هذي دور سمو يعني طعمه ردن كيسي أو لونه أما مذب كيسي أو ريحه أما أرتيسي ويطهر بيها هالضباء اسبدلي هدو بيه لكن اسبدلا بيه يو قلتين أيا نجاسة دي كل عضا تيتنا أرباي بيه ياشان ويقران ama midabkoodii baa isbedelay ama dhadhankoodiibaa isbedelay biyahaasi maxay noqdeen nijaas bay noqdeen mar hadday isbedeleen nijaas bay noqdeen haddaba biyaha nijaasta noqday dib daahir ma u noqon karaan haa way noqon karaan wa yadhuru daahir buu noqon biyihii isbedelay bizawaali tagayuri haddii isbedelkii uu meesha ka baxo barkadii waa barkad weynoo biyaa nijaasaa ku dhacday waa isbedeleen maalin iyo laba ayaad ka maqnayd haddana waa timid biyihii waxaad aragtay aan wax urihi ka muuqan urtoodaa markii hore isbedeshay iminkana caadi bay noqdeen biyihii maxay dib isugu bedeleen daahir bay noqdeen waad ku tahaaro qaadan tahuur bay noqdeenba wa in kaana aqala minhaa haddii biyuhu ay qulatayn ka yar yihiin wa in kaana aqala minhumaa haddii qulatayn ay ka yar yihiin biyuhu minhumaa bay halkaasina sax ku noqonaysa wain kaana almaau biyuu hadduu yahay aqala minhumaa ay min qulatayni qulatayn wax ka yar haddii uu yahay yanjusu biyahaasi wuu nijaasoobi bilmulaaqaati inuu la kulmo nijaasadii oo nijaasadii ay ku dhacdo ayay biyahaasi ku nijaasoobi wain lam yatahayar yaan isbedelinbe baaldi biyo halkan kuu yaalay de waxa ugu badana ku jirayaa waxa weeyaan maalan shan litir toddoba litir toban litir labaatan litir nijaasaa ku dhacda waxba kamay bedelin biyihii nijaasadii gobokaadii ama dhibickaadiyaa ku dhacday ood arkaysay oo ishu qabanayso biyahaasi waa nijaasoobeen la eegi maayo miyey isbedeleen mise ismay bedelin la eegi maayo biyahaasi biyo nijaasoobey weeye dahaarana kuu geli maayaan iyagoo sidoodaasa cabitaanna kuu geli maayaan wax kalena markaa u isticmaali mayse wain kaana aqala minhuma hadii biyuhu ay ka yar yihiin qulataynkii yanjusu biyahaasi nijaas bay noqon bilmulaaqaati la kulanka nijaasadii ay la kulmeen ayay nijaas ku noqonayaan wain lam yatahayar yaanay biyahaasi isbedelin be wayahuru biyahaasi qulataynka ka yar ee nijaasadu ku dhacday markay nijaasoobaan dib baa loo daahirin karaa sidee loo maxaa lagu daahirinayaa bibuluuqihi qulatayni laba qaabba waa lagu hal baa kan lagu daahirin karaya kii hore biyihii hore ee qullataynka ahaa ee isbedelay waxay ku daahiroobayeen in isbedelkii meesha ka baxo iyadoo isbedelkaasi ama iskii uu meesha uga baxayo ama intaad adigu biyo ku kordhisay deetana biyahaasi ay ka tirayaan isbedelkii ayuu ku daahiroobay biyahan qullataynka ka yari markay nijaasoobaan hal shay bay ku daahiroobi karaanoo waa in intaad biyo ku kordhisay deetana ay gaadheen qulatayn qulatayn markii ay gaadhaan iyagoo aan isbeddel lahayn markaasay daahir noqonayaan wayahuru markaa biyaha eh, nijaasoobee qulataynka ka yari daahir buu noqon bibuluuqihi qulatayni haddii uu gaadho laba quladood oo maalan baaldi kaa nijaasoobay iyo baaldi kale oo kaa nijaasoobay isagana kaadii ku dhacday laakiin aan isbedel lahayn baad isku dartay labadoodii kolkaad isku dartay qulataynkiiba way dhaafeen maxay isu bedeleen ahuur bay isu bedeleen haddama maxaad isku dartay biyo nijaasa iyo iyo biyo kaloo nijaasaad isku dartay laba biyoodoo nijaasa markaad isku dartay qulataynkii mar hadday dhaafeen waxaynu eegaynaa un maxay isbedelkuun baynu eegaynaa wax tagayurihim miyuu ku jiraa xaggii urta iyo xaggii midabka iyo xaggii dhadhanka haddii isbedel uu jiro oo najaasadii ay bedeshay de waa nijaas haddii isbedel aanu jirinna biyahaas maxay noqonayaan dahuur bay noqonayaan wuxuu ihi wamataa laaqat haddii ay la kulanto annajaasatu lmadkuuratu najaasadaa lasoo soo sheegay halkee lagu soo sheegay de waa taa la soo tiriyey alkhamru walbowl walqaa'idu najaasadaa laguu soo tiriyey hadday la kulanto maa'ican wax dareere ah khayral-maa'i oo aan biyo ahayn caano hadday najaasadii ku dhacdo ama subag dhalaashan ama saliid dhalaashan haddii ay ku dhacdo najaasadii maa'ican wax dareere ah oo khayral-maa'i aan biyo ahayn tanajasa waxaa dareeraha ahi wuu nijaasoobayaa bimulaaqaatiha la kulanka uu nijaasada la kulmay ayuu ku nijaasoobi qaliilan aw kaiiran ama ha yaraada ama ha badnaadee haddaad barkad dhanoo caanaa haysatay oo in yaroo kaadihii ku dhacdo berkadaasi waa ka kac la eegi maayo miyay isbedeshay mise ismay bedelin qullatayn miyay ahaayeen mise may ahayn la kala qaadi maayo kolba haddii shaygu saa'il uu yahay ama maa'ic uu yahay wax dareeraa ah uu yahay najaasana ay ku dhacdo saasuu markaa tuurisku noqday tagayara aw lam yatahayar ama ha isbedelo ama yaanu isbedelina waa nijaas walaa yadhuru qatu weligiibana lama daahiriyo si alla si loo daahiriyaana ma jirtee waa maxay waa tuuris weeyaan wa wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wallahu aclam